bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin hamزة اlwصl hiy alatii yutawasl bha ilى الnطq bالsaakini lأna اlاbtidaaءa bsaakini mutacadir ilى aakhirih inta waxaan ka gelaynaa hamزaة اlwصli cilaaqada ay la leedahay sarfigana waa muuqataa oo liannahu waa xaraf marna la xarakaynayo marna xarakadii in laga gooyo ay waajib tahay hadda fiiri alxamdu lilahi haddaad ku bilaabatid hamsadii waa lagu dhawaaqaya haddii aad la xariirisid waxa ka horeeyana bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu way dhacaysaa marka cilaaqadaasay la leedahay macnaha waxa loo keenay saas weyaan hiya alatii yutawasalu biha waxaa lagu gaaraa ila nutqi bisaakini xaraf reebanaa oo si loogu bilowda aan la garanaynin yo hamsatulwasli inta la keenaa waxay u noqonaysaa dariiqii loogu dhawaaqi lahay hadda fiiri alxamdu laamteeda waa reeban tahay hamsadan oo ka horeysa haddayna jiri lahayn sidii laam reeban loogu bilaaban lahay way adkaan lahayd sidaasaa marka loo keeno alxamdu yaa laleeyahay lianna alibtidaa'a bilaabitaanka bisaakini xaraf reeban lagu bilowdo mutacadir waay wax suuragal e ma ah marka taasaa waxaa la yidhaahdaa hamsat lwasli iyo sababta keento labadaas la sheegay mar waa tacriifkeeda hiya alatii yutawasalu biha ala nudqi bisaakini mida kale sababteed liana ibtidaa bisaakin mutacadir wa xukmuha kii saddexaad weeyaan hal sadar baa intaas layskula sheegay annahaa tahbutu fi libtidaa way sugnaataa markii lagu dhawaaqay hadda ibtidaa hamsada ku jirto waa iftaacala oo masdarkeedi weeyaan wbitaali in lagu dhawaaqama hadaa tiraahdo xukmu anaa tahbutu fi libtidaa khata wa luga alcarabiya gafay ku tahay fi libtidaa fi libtidaa in la yihah rabaa bi'sa lismu lfusuuqu bi'sa lismu hadaa tirahdo khalad buu noqonaya wa tasqutu hamsadii waa ay dhacdaa cinda wasli lkalimati kelimadii markii lala xariira bimaa qablaha qaala bnu maaliki fi lalfiya lilwasli hamzun saabiqu laa yahbutu ilaa ida btudii bihi kastathbituu buuri yacni lilwasli wuxuu leeyahay markii wax in lala xariir la rabo hamsun saabiqun hamso oo hordhac ah hamsatulwasli kelimada awalkay ka gasha laa yathbutu mana sugnaado oo laguma dhawaaqa ilaa ida btudiya bihi in in lagu bilaawdo mooye sika laguma arkayo alxamdu lilaahi alraxmaani araxiim waxaad leedahay ihdina asiraata almustaqiim intaasoo dhan hadda ku jirto waa hamsatu lwasli haddii aya lagu bilowdo oo kuwa ka horeya lagu istaago ayada waa lagu dhawaaqa haddii ee eh, kuwa hore lala soo xariirin way dhacayaan oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ihdina asiraata almustaqiim yaad leedahay marka ilaa dabtudibi kastahbitu istathbitu adaad tiraad ku bilowdid way lagu dhawaaqayaa haddii wax laga hormariyo oo wastathbitu liirana way dhacaysaa marka intaas baa waxaa weyaan hordha hamsat lwasli ay u tahay bayaanu amaakini alatii takunu fiiha hamsat lwasli bayaanu lamaakini amaakintoo la cadeeyo yuu u baab yahay alatii amaakintoo takunu fiiha ay noqon doonto hamsat lwasli hamsat lwasli amaakinta laga heli karo yaa lagu sheegay awala alxuruuf anka bilown laa takuunu hamsaة اlwasl fi xuruuf ila fi xarfi al inta xuruuf ku jirto hamsada ku jirto hamsatu qadcin weeyaan laa tasqutu laa ibtidaءa walaa waslan bima qablaha ila fi xarfi al iyo wa am fi lugati ximyar qolo ximyar la yiraahdo yeman degto dadkoodii hore waa hadda luqadii way zuusha qoladaas ximyar ah hamsada oo am ugu jirto oy bimacnaa al ula jeedo marka al un bay isgu imaanaysaa unbaa hamzatu qadcin ka ah wa inamaa jii'a bihaa hamsatu lwasli waa lala yimiday lianna laama tacriifi saakinun laamta wax lagu tacriifiyo ama zaa'id ha noqoto ku dar iyadu way reeban tahay mathalan hadda rajul waa nakiro markii la tacriifinaya alrajul a laleeyahay alrajul asha ku jirto waa reeban tahay maadaama aan lagu dhawaaqi karin hamsatulwasl la keenay warajul baa dhow laleeyahy la rabo waa la ridaya lianna malaama tacriifi saakinu alxamdu alraxmaani alraxiimi asha kuwada jirtoo dhan waa laamu tacriif waay marka al baa laga hormariyey hamsaa laga hormariya an dhaha wa baqiyat lxuruufi xuruufta inteeda soo hartay hamsatuha hamsatu qadcin naxwu ow wa am wa an wa in wa ilaa aakhirihi hadda fiiri haddaa tiraa wa ow ood hadda waawka hormarisid sideeda bay u joogtaa haddaad ku bilaabatid ow ma la dhihi karo wow lama dhihi karo hamsada lama ridi karo wa an wa an fiiri wa ashhadu anna muxamadan wa anna muxamadan hamsadii lama dhihi karo wa ashhadu wanna muxamadan oo hamsadii lama ridi karo marka hamsada xuruufta kale ku jirto waa hamsatu lqadci tathbutu ibtidaaan wa waslan labadiibu waa faaida markaasaan iri tuxdafu hamzatu al waa la xadfaa lafdan wa khatan yaa laga xadfaa hamzatudii oo oo laamu tacriifka ku jirtay waa la goynaa idaa dakhalat calayha hadday gasho allaamu alxarfiya hadday gasho sawaaءn kaanat laamtaas ha noqoto liljari naxw lilfuqaraa fiiri iyadoo alfuqaraa ahayd oo oo hamzada ku jirtana ay hamsatulwasli ay tahay walfuqaraa baa la dhihi laha haddii waaw laga hormariye ayadoo alfuqaraa ahayd yaa majruur laam looga dhigay marka lama dhihin lialfuqaraa lama dhihin lilfuqaraa hamsadii waa la tuuray lianna danta laga lahaayo waxay ahayd laamtaas reeban sida loogu dhawaaqi lahay haddii laam jaran oo hoos dhigan laga hormariyey laamti sidii loogu dhawaaqi lahay waa la helay marka istuqni canha waa laga deeqtoomay lilfuqaraa ayib ama aw laama alibtidaa sawaaun kaanat ha noqoto liljari aw laami alibtidaa ha noqoto naxw qowlihi wa inahu lalxaqu min rabbika fiiri alxaqu bay aheed hamsaa ku jirta alxaqu laamtan oo khabaru ina gashay oo laamul ibtidaa lagu magacaabo almusaxlaqa yaa meeshi timiday markaasaa waxaa la yidhi waxa weeyaan hadafkii hamsatul wasli loo keenay maanta waa laga deeqtoomay oo laam kaloo kordhiganaa la helay marka labadii laam lalxaqu alayiri meeshii alxaqu laga dhihi lahay aw laama istighaatha sawaaءn kaanat laama alibtidaa aw laama alistighaatha naxwa yaa larijaali licamrin yaa larijaali rag yahabow licamrin aan idinku yeera u gargaara meel xun buu ku dhex jiraa saas waay yaa llahi lizaydin marka tiri ilaahu zayd u gargaar istigaatha macnaha waxaa weeyaan waxaad u dalbaysaa gurma degdega in loo qabto aw litacajubi aw kaanat ilaamu litacajubi ha ahaato naxwa yaalalmaa walcushbi waxaan la yaabsanaya biyahan biyihii marka ay mathalan meel ama webi ha noqdo ama bad ha noqdo ama cayn oo buur ka socoto markay ku cajab geliyaan yaad leeda yaalalmaa biyahan la yaab kale marka fiiri almaa bay ahayd laamaa laga hormari hamsadii waa dhacday calaa kulli xaal xuruuftii markaan soo khulaasayno hamsada oo xuruufta galayso hamsatulwasliga kulligeed hamsatu qodcin waay ilaa fi xarfi al keligeed iyo am oo reer ximyar ayadana macnaha u ah xarfu laam u ah oo waxaa la yidhaahdaa laysa min birim siyaamin fam safar yaa lagu wariyaa laakiin nabiga luqadooda intay u yimaadeen uu xadiidkaas ugu fasiray luqadooda leysa min albiri asiyaamu fi safar yuu nabiga ugu fasiray baa layiri laakiin xadiidka waa thaabit laakiin luqadaas inuu nebigu ku hadlay thaabit ma ah leysa minim ay yihaahdeen min min laga rabay min minim ay leeyihin marka min am lama dhahayo hamzadaas waa hamzatu waslin bay ayaga u tahay ثaaniya alafcaal takunu hamzaة اlwasli fi اlficl اlmaadi alkhumaasi ficilka maadi oo khumaasiga hamzada ku jirto o dhan waa hamzatu waslin kanطalaqa oo kala wa wasudaasi iyo ficilka sudaasiga ah walaa yakunu ilaa mahmuusan kastakhraja idan ficil khumaasiya oo maxaan ku iraa anta aan lagu bilaabanin hamsatu wasl lagu bilowday hamsadiisa hamsatu waslin waay fiir hadeertaan inalaqa aad leedahay markii ficilka ku bilaabanaya hamsadii waa ku dhawaaqay hadaad wax ka hormarisid wanalaqa aad leedahay hamsadii waa dhacaysaa wanalaqa wa inalaqa lama dhahay istakhraja markii keligee tahay hamsadii waa lagu dhawaaqa haddii wax laga hormariya wastakhraja layidhah waa dhacaysa wa fii amrihimaana waa lamid ficilka khumaasiga amarkiisa iyo sudaasiga kanaliq waa kaas markii keligiis lagu bilaabana inaliq markii wax laga hormariyana way dhici wanaliq masdar eh, amarkii sudaasiga wastakhrij iyo istakhrij wa fii masaadirihimaa ayana waa lamid ficilka khumaasiga iyo ficilka sudaasiga amarkooda iyo masdarkoodana waa lamid kalinطilaaqi wاlistikhraaji fiiri kalinطilaaqi ala leeyahay kalinطilaaqi dhihi maysid wاlistikhraaji aad leedahay wاlistikhraaji lama dhahay lannahu hamsadii hamsat wasli waaye al oo waxaa ka hormartay tacriifiya ah wاlistikhraaji aad leedahay wakadalika takunu fi amri thulaathi ficil oo thulaathi amarkiisa o dhan hamsada gasha hamsatu waslin weeyaan hadiu ficilka uusan ahayn mid oo micnaha eh, eh, xaraf mutaxarig lagu bilaabanay hadda fiiri idrib uqtul iksha alaleeyahay hamsadii haddii ficilkii lagu bilaabanay waa lagu dhawaaqaya haddii wax laga hormariyana wadrib waqtul waksha alaleeya waa ka dhacaysa wakshow yowman a ilaahay uu yihi wakshow yowman laa lama dhihin wa ikshow lama dhahay wakshow alaleeyahay liana hamsadii taqadama ma e, shay marka afcaashii sudaasiga ahayd iyo wixii ficilkii khumaasiga ahay iyo sudaasiga iyo wixii ka farcamo iyo amarka ficilka thulaathigaa ah, intaas korka xifdi waxaa hamsada gashaa huwa hamsatu waslin thaalithan alasmaa takuunu hamsatu lwasli fi casharati asmaa maxfuudatin toban isim keligeed yay hamsatu wasli asmaada ka gashaa inta soo hartay asmaada wamaa akharahaa waxa ku jira hamsadooda hamsatu qadcin weeyaan wa hiya tobankii waxaa weeyaan ismun io wastun oo macnaha duburka lagala jeeda laftiis oo dubur ah io wabnun io wabnumun markaasaan idhi ubnumun taas huwa ibnu fi lasli ziidat almiimu fiih ibnun oo ahaa liajli taqwiyatiha miim lagu ziyaadi lannu ibnun waa kalima oo waawdiga ka maqan oo laamulficliga laamulkelimaa maqan cuwida canhu miim litaqwiya kalaas intaas leewa wabnatun aa lamidi wamruun wamraatun wathnaani wathnataani waymunu aymun hadhihin waymunu aad leedahay markii aad waaw ka hormariso almaqsuusu bilqasami waymunu luqatun fi ayman ayb marka intan tobankan koraad ka xifdinay waa tii ibnu maalig ou lahay beytkiisa wafisministin ibnin imnimin sumic wathnayni wamriin wafisministin ibnin imnimin sumic wathnayni wamri'in wa ta'niithin sumic buu yiri hal beyd baa inta lagu kulmiyey inaad xifdid beytkaas waa fiican yahy walow dhawaaqiisa uu adagyahy marka fiiri hadda haddaad ku dhawaaqi imru'un aad leedahay haddaad wax ka hormarisay kulu mri'in aad leedahay likuli mri'in minhum maktasab fiir likuli alayiri lama dhahay likuli imri'in lama dhahay likuli mri'in minhum ayib marka tobankaas kelimo waad xifdinaysaa siday u yihiin baad u xifdinaysaa تنبيه laa تkunu hمزة hذiه الأسmاء الcشhرة hمزة وصل ma noqoto إلا في xاaل الإفrاad والتثنية waxa weyaan waa faaئida muhima غاaية waxaa lgu lehy tobanka aan soo sheegnay naftigooda في kuli الأوقاaت ma aha markay mfrad kelimada tahay iyo markay تثنية tahay hadda wmru'un iyo iyo imru'un a laleeyahy markay تثنية tahayna wmra'ataani iyo wmra'aani ala leeyahay waa hamzatu waslin laakiin markay jamac noqdaan imru'una hadda maba la jamciyaba sidiisaba laakiin kuwa laga jamcin karo wa amaa hamzatu jumuucihaa niri asmaada tobanka haddii la jamciyo in wujida jamac hadiiba laga helo fa hamzatu hamzatu qadcin weeyaan naxwu abnaa wa asmaa fiiri ibnun markuu mufrid yahay hamzadiisa hamzatu qadcin wabnun aa laleeyahay haduu tathniyan ahayna wabnaani waa asna hamzatu waslin laakin jamac fiiri abnaa waaw ka hormari wa abnaaunaa aliley ma dhaha wabnaaunaa lama dhahay ma dhici karto qaala tacaala in hiya ilaa asmaaun samaytumuuha fiiri lama dhihin in hiya ilaa asmaaun lama dhihin hamzada ku jirto hamzatu qadcin weeyaan marka waa faaida muhim jidan wamaa cadaa maa dukira wixii la soo sheegay wixii aanan ka ahayn xuruuftii baqiyadeedii asmaadii afcaashii aan sheegnay wixii kasoo haray asmaadii tobanki wixii kasoo haray intii kasoo hartay fa hamzatu hamzatu qadcin weeyaan markaasaan sii tafsiilino waxaanu niriyey falmudaaricu kuluhu hamzatu hamzatu qadcin weeyaan ka aquumu waaakulu aquumu wa aakulu fiiri hadaad hada aquumu tira iyo hadaad wax ka hormarisid wa aquumu aad waaw ka hormarisid ma dhacayso waquumu dha ma dhahay wa aakulu wax ka hormari ama ayada ku bilaabo hamsadeeda hamsa mudaaric oo dhan thulaathi ha noqdo rubaaci ha noqdo khumaasi ha noqdo sudaasi mathalan waxaad leedahay wa analiqu ma dhehaysid wanaliqu ma dhehaysid wa analiqu analiqu wa astakriju aad leedahay wastakriju ma dhehaysid mudaaric oo dhan hamzatuhu hamzatu qadcin wa kadalika almaadi athulaathi maadiga thulaathiga cagsi amri thulaathi amarkaa thulaathiga hadda amar laga keena hamzatuhu hamzatu waslin aan soo nari maadiga hamzadiisa hamzatu qadcin weeyaan mithla eesh ka amara wa akhada oo kale fiiri amara wa akhada haddaad ka bilaawdid keligeed amaraad leedahay haddaad wax ka hormariso wa amara muxamadun yaad leedahay waaw ka hormari ama kheyrkeed ka hormari hamsada dhici mayso wa kadaalika kulu ficil rubaaciyin ficil rubaaci oo dhan hamsatu hamsatu qadcin weeyaan maadi ha noqdo mudaaric ha noqdo amar ha noqdo mathalan akrama maadi wa ayib mudaaric haddii liraa ukrimu waaba waaba kulu lmudaaric oo dhan baan hore usoo sheegnay amarkiisana akrim alaleeyahay haddaad waaw ka hormarisa xataa wa akrim caliyan aad leedahay ma wakrim caliyan ma dhehaysa wakadalika alamru walmasdaru minhu rubaaciga amarkiisa iyo masdarkiisa waa lamid hamsatu hamsatu qadcin wada waa amarki waaba kuu soo alikraam aad leeda fiiri alikraam lama dhaha alikraam lama dhaha hamsada ma dhacayso wakadalika kulu lasmaa'ina waa lamid gayru alcasharati asaabiqa tobankii aan soo sheegna waxaan asmaada hamsada ku jirto hamsatu qadcin ka usama wa axmed wa fiiraada hada usamatu aad leedahay adaad oo ku bilaabatid haddaad waawkii ka hormarisid oo kale wa usaama ale lama dhahay wasaama lama dhahay waaw hamzadii lama ridi karo w axmedna waa lamid wاlxuruufu kuluhaa maa cadaa alne hamzatuhu hamzatu waslin weeyaan ka o wa am wa in wa ina fiiri wa ina allaha aad leedahay wa ina allah ma la dhahay waina allah lama dhahay ma dhacayso تنبيه تقدم كيف تكون xركة همزة الوصل في أقسام في qسم الأفعاaل hamsadu wasliga ah qeybta afcaasha ku tacalluqdo sida loo xarakayna waana soo dhaaftay oo waxaan soo niriyey ficilka hamsatul wasl lagu bilaabanayo hamsatul wasli iyadoo xarako lahayna la keena markii la rabo in la xarakeeyo ficilka ay gashay xarafkiisa thaalidkaa loo fiirinaya hadduu xarafka thaalidka godan yahay godnaan oo asal ah hamsatu waslin waa lala goda dakhala yadkhulu udkhul aa laleeyahy maadaama khada ay godan tahay damadana hamsadana waa la godaya hadduu xarafka thaalidka a kordhigan yahay ama thaalidka ficilka uu hoos dhigan yahay hamsada labada xaalaba waa la hoos dhigaa baa soo niri oo mathalan hadda fataxa yaftaxu iftax a laleeyahy maadaama xarafka thaalidka o tada uu kordhigan yahay hamsadan waa la hoos dhigaya haddii hoos dhigan tahayna waaba kasii daran tahay bo idrib oo kale ayaa laleeyahay lannahu labadaas munaasib isku intaas hore inoo soo martay xuruuftii hamsadii ee geliheed iyo kuwii kale hadda ka hadlayna laa tuxdafu masأalaة laa tuxdafu hamzaة اlwasli almaftuuxa ida dakhalat calayha hamzaة اlistifhaam haddii hamsatul wasli ay ahayd mid kor dhigan oo hamsatul istifhaam oo kor dhiganna ay gasho hamزة اlwsl lama goynaya baa lyidhi kamaa xudifat اlhamزaة اlmaksuura hamsadii oo hoos dhigneed sida loo gooyay fii qowlihi tacaalى atakadnaahum sikhrya iyo wa qowlihi tacaalى astakfarta lahum wa hwa اlaslu in la gooyaana asal u ah lianlaa yaltabisa اlistifhaamu bاlkhabr fiiri hadda itakada ficilkaas waa ficil oo khumaasi ah oo maadi ah itakada hamsatu hamsa watakhada la dhehe watakhada allaahu ibraahima khal ma la dhahay wa ittakhada allahu lama dhahay ayadoo itakhada ahayd yaa la yiri hamsatu listifhaam hala geliyo waxay ahaan lahayd in la yidhaahda a itakhadnaahum in la yidhahday ahaan lahayd marka laba hamsaa kulantay hamsadii oo hamsatulwasli ahayd waa laga deeqtoom waa la gooy markaasaa layihi atakhadnaahum fiiri hamsadan kor dhigan waa istifhaam atakhadnaahum sikhriyan maan ka yeelanay istifhaam waay astakfarta lahum ma ugufraan dalabtay iyadoo istakfara iska ahayd oo khabar ahayd iyo hamsadan la geliyey marka waxay ahayd aistakfarta aistakfarta in la yihahday ahayd markaasa hamsatul la gooyey yaa hamsatulistifhaam la astakfarta lahum la yidhi wa huwa اlaصlu sidaasana asle lianlaa yaltabisa اlistifhaamu biاlkhabr hadda haddii la dhihi lahay hamsaة اlistifhaam bedelkeedii hala hoos dhiga haddii la dhihi lahay sidii hamsaة اlwasli ahaan lahayd waxaa isku darsoomi lahay istakfarta waad u gufraan dalabto khabar ah khabarkan ma aha khabar mubtada lama jeedo war horo dhacayaa loo jeeda itakhadnaahum waan ka yeelanay oo khabar ah iyo waxaa isku darsami lahay haddii la hoos dhigi lahay iyo midii istifhaamkeeda isku darsami lahayd sidaasaa loo kala bedelay oo marka loo kordhigay buu leeyahay walaa tuxaqaqu lamana xaqiijinayo oo hamزaة اlwasli lama xaqiiji karo لأna hamزaة اlwasli laa tahbutu fi اdarji hamزaة hadda midan istifhaamka iyo id hadday kulmaan lama xaqiijinayo lama dhihi kara a istakfarta lahum a itakhadnaahum lama dhahayo liannahu saas haddaan idhahda macnaheedii waxay noqonaysaa hamsatul wasli oo laga horeeyo oona haddana la xaqiijiyay noqon lahayd sidaasaa loo gooyey marka laa tathbutu ilaa laa tathbutu fi darji darji waxaa weeyaan wasliyaa lagala jeeda darjiga yani wixii oo lesgeliyo waay daraja macnaha waa gelin ilaa lidaruuri hamsatulwasli ay ku sugnaataa taxqiiqka qowlihi alaa laa araa ithnayni axsana shiimatan calaa xadathaani dahri minii wa min jumli wuxuu iri alaa laa ara ma arkaayo buu iri ithnayni labo axsana shiimatan sifada oo laba sifadooda ay naga wanaagsan tahay calaa xadathaani dahri calaa mari dahri waa yani sanadka maritaankiisa nin naga wana ma arkin ori nin oo ka sifa sifa noogaga wanaagsan mini wa min jumlin aniga iyo gabadha jumla la yiraahdo yidhaahdo alaa laa araa ma arkayi ithnayni labo axsana shiimatan sifada ka wanaag badan calaa xadathaani dahri maca xadathaani dahri maca mari duhur yani sanawaadka soo maritaankiisa mini aniga wax iga wanaagsan min jumli yani waxa weeyaan dad oo duruuf kasto soo marto sifadoodina ay sidooda u xifdisanayaan aniga iyo gabadhaas oon jacaylka nahay oo nalamid eh, wax nalamid eh ma arkinori marka waxay ahayd inuu yidhaahdo alaa laa ara inuu yidhahdo lianna ithnayn waxay kamid tahay tobankii isin tobankii isim aan dhaho oo ahayd hamsadooda hamsatu waslin marka hamsadii iyadoo alaa laa ara ahayd yuu kala bixiyo alaa laa araa ithnayni uu yidhi oo hamsadii ku dhawaaqay wuxuuna u yeelay lidaruurati wasni اlbeyt haddii la yidhaahdo alaa laa ara hnayn haddii la yidhaahdo wasankaa jabi lahay calى xasabi اlqaafiya marka bal ilwajhu waxa weeyaan markaas an tubdala alifan hamzadii haddaysan ahayn hamzat eh, oo ficil maadi gashay haddayna ahayn oo ayna kordhigan tahay waxaa weeyaan wejka an tubdala alifan in loo bedelo naxwu qowlihi tacaala a antum ashaddu khalqan ayb laakiin qiraa'a badan ahantum miyuu u jeedaa ma ma labadiio in la xaqiijiyo yuu u jeedaa hadda an tubdala alifan antum in la yidhahday ahayd طبعا waa jirtaa qراءة kale w bl الwجه an تbdla ألفا naxو qowlihi antum ashad khalقا oo hamsatul istifhaamkii sideeda loogu dhawaaqaa tii damboo hamsatul wasli ahayd oo asmaa gashay oo in la taxqiijiya ayada alif loo bedelay kow waqad tusahalu maca alqasri aantum taquulu waxaad leedahay alxasanu cindaka ninka xasan lilaad ma kula jooga waymunu waaymunu llaahi yamiinuka yani ilaahay qasamkiisaan ku dhaartay bilmaddi cala alibdaali raajixan labadaba in la mado oo la yidhah alxasanu aamun ullah in la yidhah la mado raajixan wa bitashiili marjuuxan in la tashiiliyo oo la yidhaahdo ah alxasanu ahaymunullah in la yidhaahdo soomaalida maadaama qiraa'ata abi camrin ay akhriyaan tasiilka wuu u sahlan yahay lannahu qiraacada abi camr ay ku jirtaa taxqiiqu lawali wa tasiilu thaani taxqiiqu lhamzatayni a antum waay tabdiilu thaani alifan aantum tasiilu thaani ahantum saddexdaas waay ayib wa minhu qowl shaaciri aha lxaqu in daaru rabaabi tabaacadat aw inbata xablun ana qalbaka taa'iru nin baa wuxuu ku eedaa nin oo yatakalaf wax la yihahda jacaylka la yihahdo markaasuu uri alxaqu xaqa miya in daaru ribaari in daaru rabaabi gabadha rabaab la yihahda gurigeeda tabaacadad haddii lagu sheego waa guureen aw inbata xamlun aw inbata xablun xarigi hadduu go-o oo gabadhii ayadeed waa ku goyso lagu yiraahda ma xaq baa ana qalbaka taa'irun qalbigaada inuu inuu kaa biibayo yani waxa weeyaan mar kastaba waxa weeyaan inad xaalaga xun aad geshid ou qalbigaadi u macnaha tago ma waxaa keenaysa haddii gabadhiya jacaylkaada ahayd waa waa fogaadeen la yiraahdo ama eh, maxaan ku irahda lagu yihahdo waa lagu gooyey inaad isdhibaataysid miyaa xaq a ah buu leeyahay nin rag ah uu ilaahay kaa dhigay limaada tatiir maca almar'a saasuu ujeeda wqad quri'a biha fi naxwi qowlihi aadhakarayni alaana waa tii danboo alif loo bedelo waa la akhriyey iyadoo la tashiiliyo aadhakarayni alaana la yiraahdana waa la akhriyey alfaslu thaani almudakaru walmuanathu min alasmaa waxa weeyaan masala oo muhima a jiddan weeyaan masaladane wuxuu leeyahay yanqasimu lismu isimkii waa qeybsamaa ilaa mudakarin wa muanathin hada min albadahiyaad waaye isimka waa qeybsamaa in laysu sheego wax oo loo baahan yahay ma ah laakiin sababta inta loogu sheegaa waxa weeyaan tamhiid wاlmuanathu yashmalu lafdiya muanath lafdiga keli a ah, muanathka macnahana dakarka ah ka dalxa طلxa hadii la yihah lafdigiisa taa u taaniitha ku jiro lafdigu muanath ka yahay laakiin macnaha qofka lagu magacaabo طalxa rajul waay wاlmacnawi ama macnaha u ka yahay muanath lafdigana mudakar u ka yahay ka zaynab zaynab lafdigeeda mudakar waa lannu taaniith kuma jirto laakiin qofka lagu magacaaba dumar ah aw bihimaa ama labadoodu muanath ka yahay ka faatima faatima muanathun lafda wa macnan intaba waa tahay walikowni اlmudakari huwa اlaslu mudakarka maadaama asal ou yahay lam yuxtaj fiihi looma baahanin ilaa calaamatin calaama looma baahanoo mudakarka ka soocayso lannu mudakar waxuu asal u yahay layihahd liana allaha khalaqa aadam wa khalaqa xawaa minhu walidaalika faarajulu huwa aslu lilmar'a walidaalika asalka uma baahna maa yumayizhu can اlfarci laakina alfarca huwa aladi yaxtaaju ilaa maa yumayizuhu can ish can اlasl bkhilaafi اlmuanathi fainahu farcu can اlmudakari faاxtaaj ilى calaamati marka tan waa waxaan hadda u jeedin intaasoo dhan iska hordhac waay calaamatu اlmuanathi owri muanathka calaamadiisa ayuu u baab yahay walilmuanathi calaamaatu tumayizu can اlmudakari alcalaamaة اlأulى ataa lmutaxarika ta oo xarakaysan waay wa takhtasu biاlasmaa'i bay gaar ku noqotaa naxwu qaaimatin fiiri qaaimatin qaaim na waa mudakar qaaimatin ta'daas oo isimka gadaalka laga geliyey waana xarakaysantaho qaaimatin qaaimatan qaaimatun a xasab alicraab wa waxa weyaan waa lagu waqfi karaa oo qaaimah waa la dhihi karaa laakiin asalkeeda loo fiirinaya ta'daas waxa weyaan waa calaama tumayizu alwasfa almuanath min alwasfi almudakar ayib aw isaakina mida reeban wa takhtasu biاlafcaali naxw qaamat rajulkii qaama wاlmarأaةu qaamat qaama qaamat samica samicat dahaba dahabat alaleyh alcalaamaة الthaaniya alأlif اlmaqsuura alifka oo reeba maqsuura waxaa la yihahda kulu alifin saakin laysa bacdaha hamza mithla ish naxw xubla wa sakra wa cadsha wa dham'a w xubla aliftaas wixii u dambayso waa muanath lafdi ah wa takhtasu bilasmaai aydan alif lmaqsuura asmaaday khaas ku tahay marka mudakarna waa geli kartaa hadda zakariya haddii la yidhaahdo waxaan leenahay aliftaas waa alif lmaqsuura muanath wa lafdigu muanath ka yahy macnahana waa mudakar sidii dalxa oo kale wa qiraa'ada zakariya dhehayna mida labaaday lamid tahay alcalaamatu athalithatu alalifu almamduuda alifka oo la maday waay wahiya alifta اmamduuda fi اasli alif waa waqacat bacda alifin dhacday faqulibat hamzatana loo celiyey waxay ahayd laba alif oo aakhir ism isla dhacdeen oo mida labaad hamze loo bedelay naxw xamraa wa khansaa wa takhtasu ayda biاlasmaa fiir hadda xamraa ay ahayd laba alifa iskula dambaysa markaasaa alifkii dambe hamze loo bedelay xamraaa alayiri wa yustadalu waxaa loo deliishtaa calى taأniiثi maa laa calaamata fiihi daahirata biumuurin markaasaa waxaan idhi wyustadalu waxaa loo deliishtaa calىa taأniiثi maa isim in la muanaheeyo isimkoo laa calaamata fiihi calaama ay ku jirin calaamadoo daahiratan muuqatan biumuurina loo deliishtaa cawdu damiiri damiirka inuu laabto ilى اkalimati muanathan xaal u yahay damiirkaas kalcayni wاlkatifi haddii kelimadii inta la sheego damiir muanath loo celiyo kelimadaas inay muanath ay ku tusinaysaa naxu taquulu alcaynu kaxaltuha fiiri alcaynu hadda lafdigeeda mudakar waa wax oo calaamo oo muanath tusinaya ma laakiin markaa tiri kaxaltuha oo aadan dhigin kaxaltuhu haadaas waxay tusisay caynta inay muanath tahay walkatifu nahashtuha garabkii baan goostay nahashtuhu ma dhihin nahashtu ah, katif hadda anaga wuxuu noo ninkaanan luqada aan garanaynin inuu mudakar yahay la alkatif muanath wa wa dalika qowluhu tacaala annaaru wacadaha allahu aladiina kafaruu fiiri annaaru naar hadda lafdigeeda waa mudakar laakiin markuu ilaahay yidhi wacadahaa uu yidhi ou haadii naarti u celiyay yaan waxaan ogaanay inay tahay muanath wa qowlihi tacaala xataa tadaca alxarbu awsaarahaa alxarbu lafdigeeda waa mudakar markaasuu ilaah yidhi ow zaarahaa markuu haadi u celiya xarbadii aan ogaanay lafdiga xarbi ahay inuu ilaahay inuu yahay muanath haadihi xarbun ishtacalat bayna qaabilatayn aad leeda haadihi maadhis haadaa xarbun dhiimaysa wa qowlihi tacaala wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa salmi inuu muanath yahay waxaa u daliileh lahaa buu ilaahay u celiyey waa in lagu baraarugo waa adag tahay salmigaas hadda fiiri ina tira haadihi salmu ina tiraadid waa wain janaxuu lisalmi nabadii haday u iishaan fajnax laha aw bilishaarati muanathana waa lamid hadii eh, ismu ishaara muanath lagu ishaarane asna waa sidaasoo kale naxw qowlihi tacaala hadihi jahanamu alatii kuntum tuucaduun hadda jahanam lafdigeeda mudakar waay laakiin ilaahay markuu yihi haadihi markuu yiri oo ishaaradii jahanamo u laabanaysa aan ogaanay inay muanath tahay haddana markii la yidhi allatii oo ayada lagu sifeeyey ismu mawsuul muanatha laba calaamay wata haadihi iyo allatii wa bithubuuti taai taaniithiyaa lagu gartaa taa taaniith inay sugnaato fi tasgiir اlismi isimkii markii la waxaa la yihahdaa altaskhiiru waاljamcu yarudaani اlashyaa ilaa usuuliha taa u taaniith hadday gasha markii isimka la taskhiiriyo mfradkiisa inuu muanath yaan u qaadanayna naxwu cuyayna wa udayna fi taskhiiri caynin wa udunin udun hadda lafdigeeda waa mudakar haddii la taskhiiriya udayn ala leeyahay liannahu sideedaba waqtin bitaaniithi maa sakarta min muanathin caarin thulaathiyin kasin maa lam yakun bitaa yuraadaa labsi ou yiri ibnu maalik marka udayna dhag yaray bay noqona cayna cuyayna yani il yar marka maadaama markii la taskiiriya taa utaniith aan ka dhexhelna waxaan ogaanay isimkan cayni udintoo tada ka marnayn mudakar inuusan ahayn muanath yahay wa biwasfi lismi bisifati muanatha isimkii markii lagu sifeeyo sifa muanath naxwu akaltu katifan aan cunay mashwiyatan la sulay fiiri katifan inuu mudakar u haysanaa markii mashwiyatan la yihi oo mashwiyan aan la dhihin yaanu ogaanay katifantaas inay muanath ay maadaama sifadeedii muanath laga dhigay wa biilxaaqi ficlihi taa taaniith ficilka haddii taa taaniith la geliyana waa lamid naxw qowlihi tacaala walamaa fasalat ilciiru walamaa fasalat lafdigaas alciiru a lafdigiisa mudakar wa laakiin ficilkii fasalat markii la yidhi yaanu ogaana ciilka inay muanath tahay liana alficla laa yuanath ila ida kaana faacilu muanathan wa taau taaniithi inta lilmaadi ida kaana liunthaa ka abat hindun ada abat hindun a laleeyahay abaa marka fasalat markaan ta alciiru waa laga ogaaday hasa alciir waxaa weeyaan waa dameerka lagu guura waay markaasaa haddana tawasucan kaafilo kasta oo ama ha ka koobnaato geel ama ha ka koobnaato dameero yaa la yidhaahdaa marka ciir waa mufrad ciyaaraat a jamaceeda ah ayb waa marka ta'daas fasalat la yiri yaa tusinaysa alciir inay muanath tahay wa bisuquudi taai taaniithi taa u taaniithka dhicitaankeedii min cadadihi ay ka dhacday na waa lagu gartaa inuu muanathka yahay ka qowli xumayd alarqad yasifu qowsa carabiyatan yaa wuxuu ri armi calayha wahiya farcun ajmacu wahiya thalaathu adrucin wa isbacu armi calayha qaansadii waan ku gamayaa buu ri wahiya farcun ajmacu macnaha waa furuuc oo macnaha geedaha laamankiisa korkore laga soo gooye wahiya thalaathu adrucin saddex eh, macnaha waxa weeyaan mijimo iyo wa isbucun macnaha markii oo aan qaasada wax ku gamaya buu leeyahay saddex saddex eh, maxaan ku iraahdaa adrucay la eg tahay iyo hal asbuuc macnaha dhirirkeedii wa ulajeedada hadda fiiri thalaathu uu yiri ma dhihin thalaathatu ma dhihin markan thalaathu uu yiriyey ou ta'di ka dhaafay yaanu waxaan ogaanay adrucdaas inay muanath tahay waxa weeyaan lianna alcadada yajri cala alcagsi fa in kaana almacduudu muanathan yuxdaf minhu taa wa in kaana mudakaran mathala waxaad leedahay haaulaa'i thalaathatu rijaalin wa thalaathu niswatin fiiri thalaathatu rijaalin rijaalkiina tadi waad u gelinay dumarkiina halaathu niswatin aad waad ka daaynay marka maadaama halaathadii taadi uu ka daan ogaanay adruca inay muanath tahay lianna alcadada yajri calaa cagsi alqiyaas min bacdi thalaatha ila taasica saas weeyaan wa diraacu muanathun weeyaan lidaliili suquudi taai taadii ka dhicitaankeeda awgeed min cadadihi ay ka dhacday lianna alcadada min halaathatin laga bilaabo ilaa casharatin yu'anathu maca almudakari wa yudakaru mithla thalaath oo kale maca almuanath adrucin oo muanatha thalaathadii mudakar laga dhigay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin